alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wاsalaatu wasalaamu calaa rasuuli اllahi salى allahu alayhi wcala aalih wصaxbihi wslama tasliima kasiira ila ywm اddiin addarsu اthaani walarbacuun darsiga labiyo afartanaad xawaadisu dhacdooyin dhacay sanadii tobnaa ee sannaddii waxa weeye tobnaad ee hijrada ayaa arrintani ay ku saabsan tahay fi sanati alcaashirati sannaddii tobnaad ee hijrada wallatii qablahaa iyo sannaddii ka horraysayba kahurat waxaa fara badatay wufuudu alcarabi wufuuddii carbeed ee rasuulka calayhi salaatu wasalaam soo booqanaysay wa dakhala annaasu dadkuna waxay geleen fii diin illaahi ilaahay diintiisa afwaajan iyagoo kooxa kooxa ah fa min alwufuudi wufuuddaa rasuulka soo booqatay waxaa ka mid ahayd banuu xaniifa reerkii carbeed oo la odhan jiray banuu xaniifa jamaacatu musaylimati alkadaab musaylimatu alkadaab reerkii uu ka dhashay iyo tolkiisii weeye waqad aslamuu way islaameen wafdigaasi iyo ciddii la socotayba ilaa musaylimata alkadaabi musaylimatu lkadaab mooyaane fa inahu iddaca nubuwa isagu inuu rumeeyo u islaamay iskaba dhaafe nebinimo ayuu sheegtay wa daca rasuulu sala allahu calayhi wasalam waxaa kaloo rasuulku islaamnimada uu ugu baaqay oo baaquu u diray wafda nasaara najrana kiristankii deganaa meesha najraan loo yaqaano ayuu rasuulku ugu baaqay ilalislaami islaamnimo fa abow way diideen wa qaaluu waxaanay yidhaahdeen kunnaa muslimiina muslimiin baabaanu ahayn qablakum idinka hortiin fa qaala lahum sala allahu calayhi wasalam rasuulku nimankaa waxa uu ku yidhi markii jawaabtaa ay bixiyeen yamnacukum min alislaami islaamnimada waxaa idinka hortaagan halaathun saddex arrimood cibaadatukum usaliiba asnaamta aada caabudaysaan wa aklu laxmi lkhinziiri iyo cunidda hilibka doofaarka wa zacmukum iyo sheegashada aad sheegateen anna lilaahi waladaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ubad iyo walad inuu leeyahy fa qaaluu lahu rasuulka waxay ku yidhaahdeen faman mithlu ciisaa bal yaa ciise oo kale khuliqa la abuuray min hayri abin aabba la'aan bal cidda kale ee nebi ciise calayhi salaam soo raacda ee aabba la'aan la abuuray sheeg fa anzala allahu fii dalika arrintaasi iyo jawaabtaasi baa ilaahay waxa uu ka soo dejiyey aayaddan qur'aanka ah inna mathala ciisa cinda allaahi ka mathali aadam nebi ciise tusaalihiisu ilaahay agtiisa waa sidii nebi aadam oo kale khalaqahu min turaabin ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu ka abuuray ciid waa nebi aadame uma dabeetana qaala lahu waxa uu ku yihi kun ahaw oo yakuunu waa ahaaday wa bacda daalika intaa kadib markii doodaasi ay dhex martay iyaga iyo rasuulka calayhi salaatu wasalaam raduu waxay raalli ku noqdeenay ogolaadeen biicaa'i ljizyati jizyadii inay bixiyaan darsigani labiyo afartanaad waxaa mualifku uu kaga warramayaa amaba uu ku saabsan yahay dhacdooyin dhacay sannadii tobnaad ee hijrada sannadan tobnaad iyo sanadii ka horreysay oo sagaalaad ah labaduba waxay ahaayeen sanadadii wufuudda ugu badani rasuulka calayhi salaatu wasalaam ay u yimaadeen arrintaasna waxay ku timi markii rasuulku calayhi salaatu wasalaam magaaladii maka uu furtay gaaladii ugu cududda iyo ciidan kaba badnayd xilligaa marka carabta la eego uu rasuulku ka adkaaday calayhi salaatu wasalaam lagana takhallusay intii badnayd asnaamtii iyo shirkiyaadkii waxaa markaa qabaa-ishii iyo reerihii carbeed ee kala duwanaa ay u baratameen ay u kala dheereeyeen ilaa ictinaaqi alislaam islaamka inay qaataanoo muslimiin ay noqdaan markaasaa qabiilo waliba waxay iska soo horraysiisay amaba soo dirsatay wufuud rasuulka calayhi salaatu wasalaam u timaado iyaga matalaya ballan qaadaya islaamnimo iyo inay muslimiin yihiinoo rasuulka calayhi salaatu wasalaam ay warkiisa qaadanayaan wufuuddaasi inay farabataan islaamnimada geliddeeduna ay badato waxyaabaha sababta uu ahaa laba arrimood bay ahaayeen arrinta koowaad waxa weeye awooddii muslimiinta oo kobocday oo kor u kacday oo dee in badan oo gaalada ka mid ah naftooday u yaabeen waa qodob labaade waxay xaqiiqsadeen gaaladii carbeed islaamnimada wax hor joogsanayaa u jirin hanaqaadkaasna inuu sidaa ku soconayo marka intay goori goor tahay in waxa weeye iyaguna qeybtooda ay ka qaataan dadkiina iyagoo aada u fara badan bay diintii islaamka soo gelayeen wa dakhala annaasu fii diin illaahi afwaaja waana ta ilaahay uu ka warramay ida jaءa nasru اllahi wاlfatx wara'ayta annaasa yadkhuluuna fi diin illaahi afwaaja haddaba wufuudda rasuulka calayhi salaatu wasalaam soo booqatay ee u timi horta way fara badnaayeen oo wufuud kala duwan bay ahaayeen waxaa ka mid ahaa wufuudda wufuuddaayoo raggii ugu tunka roonaa ka mid a wafdu bani xaniifa qoladii la odhan jiray banu xaniifa waa reerkii uu ka dhashay musaylimatu lkadaab ayaa ka mid ahaa wufuudda rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu yimi haddaba riwaayaadka qaarkood waxay sheegayaan wafdigaa banu xaniifa rasuulka inay u yimaadeen fi sanati ataasica min alhijra sanadii sagaalaad ee hijrada ee aanay ahayn sanadii tobnaad baa culimada qaarkood ay tilmaamayaan nimankaasi dhowr iyo toban bay ahaayeen waliba raggii hormoodka ahaayee laga dembeeyey madaxda u ahaa bay u badnaayeen waxaa la socday laba nin oo ka mid ah culimadoodii nimankan niman kristana bay ahaayeen aan idhaahdo maya waxaa la socday musaylimat lkadaab qolada nin ay la socdeen culimadu ama qolyaha culimada u ah arki doonaa waa qolada dambe markii rasuulka u yimaadeen calayhi salaatu wasalaam musaylimatu lkadaabna waa weheliyaa marka magacan alkadaab markaa hore muu lahayn ee markii nebinimada uu sheegtay islaamnimadiina uu deedafeeyey baa magacan lagu dhejiyey rasuulka calayhi salaatu wasalaam markii ay u yimaadeen waxaa rasuulku uu soo bandhigay islaamnimo waa la soo dhoweeyey guri baa la dejiyey intii ay joogeen magaalada madiina maalintii dambe markaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayay la kulmeen oo lala kulansiiyey dhammaantood way islaameen marka laga reebo musaylimat lkadaab isagu muu islaamin bal islaamnimadiisa shardi buu ku xidhay wax aan suurtagal ahayn oo mustaxiil ah ayuu ku xidhay wuxuu yidhi sida ibnu cabbaas uu warinayo haddii muxamed uu ii dardaarmayo xilka isaga dabadi inaan qaban doono nebinimada oo dee weliyulcahdi aan u noqonayo markaasun baan anugu islaamnimadii aqbali karaa isaga dabadi waa inaan xilkan la wareegaayo ballantaa hadda la ii sheegaa wuxuu u haystaa caqli xumadiisa nebinimadu inay tahy wax la isku warwareejiyo oo la kala dhaxlo sida boqortooyadoo kale rasuulka calayhi salaatu wasalaam arrintii loo sheegayo waxaa la yidhi ninkaas sidaasuu leeyay rasuulku wuxuu gacanta ku hayay laan yar oo geeda ah. markaasaa wuxuu idhi xataa intaa in la egna iga heli maayo waayo wax la isu dardaarmaba maahade waxaanuu rasuulku ku yidhi calayhi salaatu wasalaam waxaad doontaba samee awooddaada dhaafi maysid markaasaa dabeetana intuu baxay oo deegaankiisi uu ku noqday ayaa wuxuu ku dhawaaqay nebinimo inuu nebi yahayba weliba magaciina xataa waa iska bedelayo raxmaan ulyamaama ayuu la baxay raxmaanu alyamaama mar kastoo rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxyi lagu soo dejiyo dadku warwaraysan jiray dadka maka ka yimaada iyo meelaha ah, madiine ka yimaada markaasa wuxuu odhan jiray waxaad ii sheegtaa maxaa lagu soo dejiyey xalay markaasa qur-aanka suuradaha loo sheego buu isku dayaa wax u ego jacburo carabiya intuu isku beegbeegin anigana kanaa xalay lagu soo dejiyey marka taasu waxa weeye isagu u banbaxay gabadh baa jirta ayse soo gaadheen oo iyaduna nebiyad sheegatay sidaa kutubta sirada qaarkood ay qorayso iyadiina markii dambe way iska heshiiyeen oo wada hadal baa u furmo way isguursadeenba marka wuxuu markaan xaq ahayn xataa wadahadal ka furanayso moog meel dhacaal isugu imanaya le waa aq waa baadile eh. baatilku ma aqbalo gorgortan iyo tanaasul iyo ma aqbalo laakiin wuxuu markuu baatil yahay waa la isku celceshanaya sida qoladan oo kale marka musaylimatu lkadaab isagu sidaasu waxa weeye ku diiday rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo islaamnimadii uu bandhigayba magacaa iyo naanaysta aan ka hadhayni waa loogu bedelay waayo marka hore isagu wuxuu la baxay raxmaanu alyamaama yamaama waa deegaankoodii marka wuxuu leey waa yamaamo ninkii ugu naxariista ballaadhnaadee ayuu dee isu bixiyey ismiga ilaahay ee arraxmaanna waa mid ka mid a magacyada ilaahay u gaarka ah ee aan makhluuqa loogu yeedhi karin markaasaa waxaa ilaahay ugu bedelay magacaa ad arkaysaan musaylimatulkadaab waxaa kaloo rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu islaamnimada ugu baaqay nimankii kiristanka ahaa ee deganaa najraan najraan waa qeybta koonfureed ee sacuudiga ee xagga yamaneed xigta marka halkaasay deegaankoodu ahaa niman kiristan oo la yaqaanay ahaayeen rasuulku calayhi salaatu wasalaam fariimo kala duwan buu u diray oo islaamnimada ugu baaqayo ugu yeedhayo wafdi bay markaa rasuulka usoo direen calayhi salaatu wasalaam nimankani macaa culimadoodii bay wataano culimadoodii kristanka labadi noo laba ninoo markaa dee culimo u ahaa baa waxa weeye ay soo kaxaysteen rasuulku markii islaamnimadii uu bandhigay ilee labada nin baa wixii diina u matelayo nimankani waa daba socdaanuune waxay ku yidhaahdeen annagu islaamnimada waanu idinka horrayniba idinkoon islaaminba idinku ama aanay diintaniba soo degin baanu sii haysanay marka wax kale noo sheegtaa waanu haynaa markaasaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxa uu ku yidhi manacakumaa min alislaami halaathun labadiinnaa hadlaya islaamnimada waxa idinka hortaagan saddex arrimood arrinta koowaad waxa weeye sujuudukumaa lisaliibi dee asnaam baa caabudaan iyo waxa weeye saliibka aad ku matelaysaan nabi ciise calayhi salaam wa qowlukumaa ittakhada allaahu walada iyo hadalka aad tidhaahdeen ilaahay baa ilma leh ilaahayna waa ka nasahan yahay arrinta wa shurbukumaa alkhamra iyo cabidda khamriga aa cabtaan waa sida xadiidka ku xusan weeye waxaa kaloo dee riwaayaadka qaarkood tilmaamayaan wa aklu laxmi lkhinziir sida sheekha hadalkiisaba ka muuqanaysa marka saddexdan arrimood ayaa idinka hor taaganoo islaamnimadii ilaa saddexdan qodobi islaamnimada waa ka hor imanayaanoo qofku hadduu muslim noqdo saddexdaa waa joojinaya markaa saddexdan aad ku dhegan tihiinoo idin muuqda islaamnimadiina idinma muuqato rasuulka calayhi salaatu wasalaam dood dheer bay la galeen waa ka ilaahay kaga warramaya fii suurati aali cimraan aayaadka horeo dhan intooda badani waxay ku saabsan yihiin ama sabab nusuulkoodu ahaa qisadaa dhex martay rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo wafdu najraan doodo markaa waaweyn bay rasuulka la galeen oo nebi ciise ay kaga wareysanayaan oo arrimo kaloo islaam ka mid a ah ay ka weydiinayaan ilaa markii dambe la isla gaadhay almubaahala waata ilaahay qur-aanka uu kaga warramay faqul tacaalow nadcuu abnaa'ana wa abnaa'akum wa nisaa'ana wa nisaa'akum wa anfusana wa anfusakum uma nabtahil fanajcal lacnat allahi cala alkaadibiin halkaa markii ay soo gaadhay arrintu dee mubaahaladu waa ishabaar qolo waliba inay ishabaarto caruurta iyo cuudkaba iska habaarto hadday xaq ku taagan yihiinna dee ilaahay waa ka badbaadinaya hadday baadil ku taagan yihinna de waa ku dhacaya waa halkii ugu dambaysay la isla soo gaadhay weeye markaasaa waxay dhaha maya halkaa gaadhsiin mayno arrintaa halkaa gaadhsiini jizyana waa ogol lahay islaamnimadana qaadan mayno markaasaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ka ogolaaday inay jizyada bixiyaan fi sanati alcaashirati sanadii tobnaad ee hijrada walatii qablahaa iyo sanadii ka horraysayba kahurat waxaa fara badatay wufuudu lcarabi wufuuddii carabi rasuulka calayhi salaatu wasalaam ay u soo dirayeen wadakhala annaasu dadkuna waxay soo galeen fii diin illaahi ilaahay diintiisa afwaajan iyagoo kooxa kooxa ah fa min alwufuudi wufuudda waxaa ka mid ahaa banuu xaniifata wafdigii ay soo direen banuu xaniifa ee laga soo diray meesha loo yaqaano yamaama qoladaasna waa jamaacatu musaylimati lkadaab musaylimatu lkadaab qoomkiisii weeye waqad aslamuu waa islaameen dham ahaantii ilaa musaylimatu lkadaaba mooyaane musaylimatu lkadaab mooyaane fa inahu idaca nubuwa isagu nebinimo ayuu sheegtay wadaca rasuulu sala allahu alayhi wasalam waxaa kaloo rasuulku ugu baaqay wafda nasaara najraana najraan kiristankii deganaa wafdigii ka yimi ila lislaami islaamnimo ayuu ugu baaqay fa abow way diideenoo wa qaaluu waxay yidhaahdeen kunnaa muslimiina muslimiin baanu ahayn qablakum idinka hortiin markaa sabab haddana loogu baaqa islaamnimo kale waxa weeye ma taallo fa qaala lahum sala allahu calayhi wasalam rasuulku waxa uu ku yidhi dabeetana yamnacukum min alislaami islaamnimada waxaa idinka hortaagan halaathun saddex arrimood cibaadatukum usaliiba caabudidda aa caabudaysaan saliibka iyo isku tallaabta nebi ciise aad tusaalaha iyo matalaada uga dhigateen wa aklu laxmi alkhinziiri iyo cunidda aa cunaysaan doofaarka hilibkiisa wa zacmukum iyo sheegashada aad sheeganaysaan anna lilaahi walada ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu ilmo leeyahy waa saddex arrimood oo khaldan laakiin idinku aad doorateen diintana idinka hor taagan fa qaaluu lahu rasuulka waxay ku yidhaahdeen oo ay weydiiyeen faman mithlu ciisa bal waa kuma ama wa-aya cidda nebi ciise oo kale khuliqa la abuuray min hayri abin aabba la'aan faanzla allahu fii dalik ilaahay aayaddan ayuu ka soo dejiyey markaa ina mahala ciisa cinda allahi ka mahali aadam khalaqahu min turaab nabiyullaahi ciisa calayhi salaam tusaalihiisu ilaahay agtiisa waa ka mathali aadama waa sidii nebi aadam oo kale oo sidii nebi aadamba bihayri abin loo min hayri abin loo abuuray ayaa nebi ciisena min hayri abin ilaahay u abuuray khalaqahu min turaab nebi aadam ilaahay ciid iyo dhoobo ayuu ka abuuray uma dabeetana qaala lahu wuxuu ku uhi kun ahaw oo fa yakuunu markaasaa wax weeye u haday dee nebi ciisena sidaas leeg weeyaano dee nabi ciise alayhi salaam bikun kaana kun buu ku abuurmay ciisa bikun kaana walaysa ciisa kun nabi ciise alayhi salaam wuxuu ku abuurmo ilaahay ku abuuray kun deetana fa kaana laakiin kun lafteedii ma hadde oo marka ilaahay leeyahy wa kalimatuhu alqaaha ilaa maryama ma aha kelmadda lafteediibaa nabi ciise noqotay dee macnuhu ma ee kelmaddaasuu ku abuurmay weeye bisababiha wa bacda dalika intaa kadib raduu waxay raalli ku noqdeen biicaa'i ljizya inay jizyadii bixiyaan as'ila mataa kahurat goormo ayay fara badatay wufuudu lcarabi cala rasuuli sala allahu aleyh wasalam wufuuddii carabi ay rasuulka usoo soo dirayeenee rasuulka u imanaysa calayh isalatu wasalaam man minhum yaa ka mid ahaa wufuudda ayu wafdin wafdigeebuu dacaahum rasuulu sala allahu alayhi wasalam rasuulku ugu baaqay ilal islaami islaamnimada oo faabow diiday waa kuwe maada qaala lahum rasuulu sala allahu calayh wasalam qoladaa islaamnimada ugu baaqay ee diiday ee wufuudda ka midka ahayd muxuu rasuulku ku yidhi maadaa qaaluu lahu intaa kadib rasuulka maxay weydiiyeen oy su-aaleen khulaasada waa la soo akhrinaya khulaasatu asanat alcaashira min alhijra addarsu athaalithu walarbacuun darsiga saddex iyo afartanaad tajhiizu jeyshi usaama waa diyaarintii rasuulku uu diyaariyey ciidankii uu hogaaminayey usaamatu binu zayd binu xaaria halkan sheekhu wuxuu ku tilmaami doonaa dhacdo ee waxaan sanadii koob iyo tobnaad iyo waxyaabihii qabsoomay ama dhacay waxaa markaa ugu horeeya tajhiizu jeyshi usaama diyaarintii rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu diyaariyey ciidankaa usaama binu zayd uu hogaaminayo jahaza rasuulu sala allahu calayhi wasalam rasuulku waxa uu diyaariyey qabla mowtihi intaan u dhimanin ka hor jeyshan ciidan ayuu diyaariyey biqiyaadati usaamata bni zaydin ciidankaasoo hoggaankiisa iyo heenaad haaneedkiisaba uu hayay usaamatu binu zayd wa amarahu rasuulku waxa uu faray an yasiira inuu socdo oo usaama ciidankaa uu dhaqaajiyo ilaa ubna ilaa meesha loo yaqaano ubna ama magacaa leh in waxa weeye ciidankaasi uu geeyo magac kalena waa loogu yeedhaayo albalqaana waa la yidhahdaa xayu qutila waaliduhu waa halkii lagu dilay aabbihii wa kana fi ljeyshi ciidankaana waxaa ka mid ahaayoo ku dhex sugnaa kibaaru saxaabati saxaabada raggoodii waaweynaa min almuhaajiriina walansaar oo muhaajiriin iyo ansaarba leh ka abi bakrin wa cumara wa abi cubaydata wa sacdin raggaasaa ku sugnaa oo ka mid ahaa ciidanka factarada waxaa ka hor yimi jamaacatun koox saxaabadii ka mid ah calaa riyaasati usama inuu usaama madax u noqdo kibaaro saxaabati saxaabada raggoodii waaweynaa ciidan ay ku jiraan inuu hogaamiye u noqdo iyo taliye baa dadka qaarkood ka hor yimaadeen wa huwa shaabun isagoo nin dhalinyaro ah oo lam yatajaawas aan ka gudbin asaabicata cashra min cumrih sanadii toddobiyo tobnaad ee dadiisa oo iyadoo dadiisu sidaa u yarta inuu ciidan kaa hogaamiyo baa dadka qaarkood xoogaa ay yaro dhibsadeen falamaa calima arasuulu sala allahu calayhi wasalam rasuulku markii uu ka warhelay bidalika arinka ee uu ogaaday yacni inay jirto tacliiqa noocaas ah iyo dadka qaarkood inay u arkaan in laga habboona qadiba waa cadhooday rasuulku qadaban shadiidan cadho daran wa qaala lahum waxaanuu ku yidhi eh, istawsuu bihi waxaad u dardaarantaan khayran wanaagun u dardaarma fa innahu min khiyaarikum wuxuu ka mid yahay raggiinna ugu wan wanaagsan ee ugu khayrka badan walam yatima uma dhammaystirmin lihaadaljeyshi ciidankan usaama uu hogaaminayo umuu dhammaystirmin asafaru safarkaasi fi cahdi rasuuli sala allahu calayh wasalam intii rasuulku uu noolaa ee ka hadhayba noloshiisa in yaroo kooban baabay ahayde ciidankaasi safarkii inuu sii wato oo dagaalkiiyo jihaadkii uu galo umay suurtogelin waayo lianna almarada xanuunkii ayaa bada'ahu rasuulka ku bilaabmay xataa faaraqa addunyaa ilaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam adduunyada uu ka baxay oo wantaqala uu u wareegay ila daari albaaqiya daarta joogtada ah ee weliga jiraysaoo aakhiro ah Ah, darsigani waxa uu ku saabsan yahay tajhiizu jayshi usama waa diyaarintii rasuulku alayhi salaatu wasalaam uu diyaariyey ciidanka usama binu zayd uu hogaaminayo rasuulku calayhi salaatu wasalaam maalin isniina oo bisha safarna ay afar habeen ka harsan yihiin sanadii koob iyo tobnaadee hijrada weeyaane ayaa uu ku dhawaaqay ciidanka iyo diyaarintiisa oo dadkana uu ugu baaqay ciidankaasi waxaa duulaan uu ku yahay oo uu ku socdaa nimankii reer ruum meelihii ay deganaayeen ciidamadooduna ay joogeen rasuulku calayhi salaatu wasalaam usama binu zayd buu markaa u yeedhay waxaanuu talada iyo xilkaa ciidankaasi uu u sheegay inuu isagu hoggaaminayo oo madax uu ka noqonayo usama binu zayd dee da-diisu way yarayd laakin rasuulku arrintan waa u xushay waxaana rasuulku uu ku uhi waxaad ciidankaa geysaa meesha loo yaqaano ubna amaba loo yaqaano albalqa waa dhulka maanta filistiin loo yaqaano meel kamelo ka mid a ah. ee yuhuuddu ay haysato waana halkii iyo meelihii lagu laayay zayd binu xaaritha jeyshu mu'ta raggii hogaaminayay Eh, waxa weeye dee saddexdii saxaabi zayd binu xaaritha iyo jacfar binu abi aalib iyo cabdillaahi binu rawaxa soo may ahayn markaa deegaanadii weeyi iyo halkii markaa dagaalkaa ah horeba uu ka dhacay marka wuxuu ku uhi halkaasaa duulaan ku qaadaysa ciidankana adigaa hogaaminaya ciidankaa hogaamintiisa uu qabtay usaame waxaa ku jira dee saxaabada haldoorkoodi iyo raggii waaweynaa ee khibrad ahaan iyo da ahaanba ka weynaa u saameen laakiin rasuulku calayhi salaatu wasalaam isaga ayuu u xushay dadka qaarkood baa markaa ka hor yimi ama yaro ictiraadayoo waxay yidhaahdeen usaama binu zayd oo da'diisu ay yar tahay sidee raggan waaweyn ciidan ay ka tirsan yihiin raggani uu madax ugu noqon karaa maa raggan waaweyn mid ka mid a laga xusho rasuulka caleyhi salaatu wasalaam arrintaasi markii ay soo gaadhay khudbad buu jeediyey waa arrintaasi iyo soo jeedintaasiba uu ku deedefeynayo waxaa rasuulku uu ku yihi calayhi salaatu wasalaam yacni ama u sheegay saxaabadii usaama inuu ka mid yahay min afdali nnaas dadka ka ugu kuwa ugu wanaagsan inuu ku jiro weliba waxa uu ku yuhi wa innahu la khaliiqun bilimaara hogaamintana nin u qalmo weeyaano wax hogaamin kara marka wixii tale iyo tusaale ahaysaan dee u sheegow laakiin ciidanka sidaasuu ku hogaaminaya da-diisu marka waxa weeye siddeed iyo toban jir buu markaa madaxa la galay usama binu zayd ciidanka baaxaddaalana waa lagu aamino waa loo dhiibay waayo rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu u arkayey hogaamintaa inuu u qalmo oo nin wax hogaamin kara uu yahay dabcanna sidaasay ahayd oo usaama wuxuu ahaa saxaabi caqli ahaan iyo marka laga hadlayo habka uu wuxuu hoggaaminayo de waxa weeye intaba waxaad moodaysa inuu da'diisa ka weyn yahay oo dee toddobiyo toban jir ama siddeed iyo toban jir qof weyn ma soo ma soo qof weyn ya waa qof weyn mar hadduu qofku qaangaadh noqdo waa qof weyn de ila xil baa fuulay allihii ku abuuray baa markaad qaangaadh noqotay xil ku saaray waajibaadna kaa doonayo muxaramaadna kuu diiday soo ma ha macnaha qofku xil buu qaaday waa mukalaf laakiin dee khibraddii baa maqan soo ma ha inta badan dee sida loo kala da'wan yahay baa loo kala khibrad badan yahay soo ma laakiin qofku mar hadduu siddeed iyo toban iyo halkaa u gudbo labaatan kaba gaadho waa nin weyn weeye ha yaani yaraani ma jirto wey odaygii soomaaliyeedee gebiyi wuxuu yidhi nin labaatan buuxsaday adduun waa lagdamayaane haddaan anigu loofari aqiin haatan lowlabaye nin ciradu lamaanaha dhigtoo laylyan baan ahay lixdan labiyo toban baan kor maray waana la hubaaye waxaa kaloo uu yidhi lafta dhabar laxaadkay dabciya laafyihii gacanta lubbigaygu leyl xali maladin laadadiya taahe waa taa lalelmada indhaha araggu liitaaye wuxuu ka warramaya dee culayska haysta wuxuu sii raaciyey haddii aan anigu beri luqunta taagi jiray liicday adhaxdiiye macnaha wuxuu leeyay waa waa waa laygu soo kordhay dee da-dii buu ka warramay uu ka sheekaynaya waxaa kaloo uu sii raaciyo tuduucyadiisa ka mid ahayd amaba uu ku daray nin labootin sheegtaba zamaan laariyaa heliye liiqliiqad baan ahay sidii lula dabayleeda macnaa wuxuu leeyahy si kastood u xoog badantay dee may waaraysaa baasha way soo hakanaysaa maalin ma yar baa kaa go-aysa waxay la miisaan tahay ama tuducdaasi ay la miisaan tahay alaa layta shabaaba yacuudu yowman fa uhbirahu bima facala almashiib marka lasoo koobo waa inta intaasunbuu inoo faahfaahiyey macnaa dhallinyaronimadu waa xilliga qofku ugu xooga badanyay ugu maskaxda badan ugu eh, si walba ugu xeelada badan ugu tabta badan yahay marka ha u arkin siddeed iyo toban ma yarayn xilkaana wuu qaadi karayey khibradunbuu dee u baahnaa khibraddana mid ilaahay u dhaliyo rabbaaniya baa dee jirtayoo waa kaa rasuulku le wa inahu la khaliiqun bilimaara wuu u qalmaa inuu hogaamiyo nin u qalmo wey marka hogaamintu iyo inaad xil qaadaa waa inay yaraanta ku bilaabataa haddaad aragto qof weyn oo de inagu wabay badan tahay be siddeed toban jirkeenna ka waran hadaba waa laga warhayaa soo ma ya nusaacaha sii kaxaynta soo kaxaynta xataa iskuulka laga gaadhay soo ma halkay ka hayso guriga inuu mas-uul ka noqdo noqdo ninka mas-uulka ragna ciidan baa loo dhiibaya ninna waxaa lagu aamini laayay lacagtii bisha xataa inuu qaado u geeyo iskuulka ama jaamacadda waa laga bixinayaaba inta la raaco waxay tilmaamaysaa in hoosudhac baa jira jisman hadda ma aha jir ahaan dee waa dadku way isku wada dhow yihiin laakiin waa xaggii aqliga soo maa wax kalena maahe maaha in la qofkan waa doqon ee macnuhu waxa wey qofka marka la koolkooliyo la boonbooniyo isagoo soddon jira ayuu reerkanu saaca ka doonaya markay boonboonintu ku farbato qofka si aweed waxaa la yidhahdaa ilmaha waxaa fiican in la baro mas-uuliyaddu maxay tahay in la baro culayska inuu qaadi karo dee miyiga adigu balaag ilmo yaroo shan jira ama waxaa la lix jir ama toddoba jir ama geelaa la raacinaya ugu yaraan horta maqashaa lagu bilaabaya marka hore soo ma maqasha yarar buu ilaalinaya cadceeddaasu taaganya galabtana uu soo noqonaya keenna ka hor magaalada maqashaabuu ka baxsanaya inay cuntaabu mooday <laughs> soo maa yani wixii ba waxay noqdeen mas-uuliyadda inta badan qofku markuu magaalada ku barbaaro wax badan oo mas-uuliyadihiiyo culayskiia ma arko taasi waa ta keento markaa weli inuu yara yahay qof uun isu arkay inuu yaryahy laakiin kaamiyiga jooga lix jir baa guriga lagaga saaray markuu maqashaa ka adkaado arigaa loo diraya ariga markuu ka adkaado loda geela marka dambe geelu yuu xergeynaya badi waa kaa habeenayo la maqnaanaya iyadoo dadiisuba yartay marka qofku mas-uuliyadda inuu ku barto da'yaraanta waalidkuna ilmaha ay ku tarbiyeeyaan ayaa muhiim ah inuu mas-uuliyadda qaadi karo waana qayb ka mid a dee tarbiyadda wanaagsan waayo oo ilmaha in kalsooni la geliyo innaga waalidiinteena in badan iyagaaba ilmaha kalsoonida ka qaada waayo dukaankaa loo diri maayo xabad roodhiya baa laga yaabaa in lagu aamini waayo soo iibinteeda dabeetana taasi ay keento inuu isu arko qof wax loo dirsan karaba inaanu ahayn marka qolyaha tarbiyadu waxay yidhahdaan ilmaha waa inaad kalsooni ku beertaa qaabkaaad ugu beeraysaana waa maxay waxyaabaha u qaadi kara u dhiib ee uu yani waxa weeye ka soo bixi karo haddii meel dhowoo loo dirsanaya tahay haddii ku yani ha ku tababarto ha ku tababarto xataa eedadarooyin fara badan buu joojinaya inagu hore tusaalaynay in ilmuhu markuu gacandhaafka iyo waxyaabaha yaqaano xataa waxaa lagu tarbiyeeyaa in xil loo magacaabo ayaa ka mid ah. a oo hadduu ilmuhu gacandhaafka yaqaano waxaad meel dhigataba u qaada haddaad ku tiraa waxaan meelahan dhigo dhan adigaa ilaalinaya hadda wixii ka dambeeya inoo ilaali u ilaalinaya soo ma nin baa wuxuu idhi xaafaddan sokorta ka cuni jiray buuri miyigii le sokortu waa ka casiiso ma joogga yare magaalada laga keeno wuxuu yidhi lama qufuli jirin sonkortii baa ku jirta maalin walba marka guriga laga baxo baan weydaartaayoon cunaa buuri cidda cuntaana aniga waa lay garanaya wuxu dhi abbaahi intuu yidhi wuxuu ihi aabba qufulkaasaan soo iibiyo jooggaan ku xidhayaa baryahan sonkorta waa laynaga cunaaye furahan hayoo inoo ilaali maalintiibaa iigu dambeysay bui sonkor <laughs> dambe egdaadiisu way yarta ma laakiin xilkaasuu dee qaaday marka ilmaha in lagu tarbiyeeyo xataa macallimiinta galaas soo maad inagu waxaanu u taagweynaa ilmaha dhibta badan ee galaaskii rabshaya ee mushaaqibkaade waxyaabaha lagu xaliyey waxaa ka mid inaad ah tidhahdo galaaska ka aliflaa intan fadhiyo maaha marar kale markaad joogto u dar iyo ilaali ka hadlaya isoo qabo cidiba may hadlaynaya isagu ahaa dhibtuba dee soo maa isagiina xil u dhiibay bas uu kaa daynaya marka wuxuu eeganayaa ka hadlaya isagu hadli maayo waayo bani adamka waxa iskaga abuuran shayga lagu dhahdo adigaa ka mas-uula inuu isagu horta naftiisa ka ilaaliyo soo maa si uu dadka kalena uga ilaalin karo marka waa mid kamid a ah waxyaabaha dee lagu tarbiyan kara carruurta waayo haddaba ciidankaa isaga ahi ee usaama waxa weye rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu amray inuu yani madax ka noqdo ciidankaasi ilaahay muu qadarin in arrintaa loo xil saaray iyo duulaankaasi uu u dhammaystirma xilligaa intii rasuulku noole calayhi salaatu wasalaam waayo mar alla markii ciidankii uu dhaqaaqay uu baxay isagoo meel dhaxa sii maraya oo aan weli gaadhin halkii dagaalkii duulaankuba ku ekaa baa waxaa iska soo daba dhacay wararka sheegaya rasuulku calayhi salaatu wasalaam inuu aada u xanuunsanayo fariimahaasaa soo gaadhay markaa murugo fara badan bay saxaabadu dareemeen dee rag warwarayo oo yacni waxa weeye rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo caafimaadkiisii ka warwar qaba mooraal ay dagaal ku galaan ma hayaan oo jihaadka ay ku sii wadaan sidaa ogeed baa waxa uu gartay usaame ciidankaa inuu soo celiyo ciidankaasi in la soo celiyo aanu sii soconin ayaa usaama binu zayd uu go'aansaday markaasuu dib u soo noqday wuxuu yimi rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo kooma ku jira marna soo yaro miraabaya ayuu u yimi wuxuu le usaama rasuulkaan dul istaagayo marna ka soo yaro baxaya koomada marna ku noqonaya marka markuu koomada ka soo baxaba rasuulku gacmaha intuu kor u taago ayuu sidaa igu lahaa buuhi waxaanan ka dareen buuhi inuu u ducaynayo oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu u ducaynayay usaama waayo jahaz rasuulu sala allahu calayhi wasalam rasuulku waxa uu diyaariyey qabla mowtih intaanu dhimanin jeyshan ciidan biqiyaadati usaamata bni zaydin ciidankaasoo hogaamintiisa loo dhiibay usaamatu bnu zayd wa amarahu rasuulku waxa uu amray waa usaamee an yasiira ciidankaa inuu u dhaqaajiyo ilaa ubna meesha ubna loo yaqaano xayu qutila waalidu halkii usaame waxa weeye aabbihiina lagu dilay ee uu ku shahiiday zayd bnu xaaria wa kaana fi ljeyshi ciidankaa waxaa ku jiray oo ka mid ahaa kibaaru saxaabati min almuhaajiriina walansaar saxaabada raggoodii waaweynaaye haldoorka ahaa oo muhaajiriin iyo ansaarba leh sida ka abi bakrin wa cumara wa abi cubayda wa sacdin yani raggaasaa ku jiray oo ka mid ahaa factarada jamaacatun calaa riyaasati usaama qaybo dadkii ka midaba waxay ka hor yimaadeen madaxtinimada iyo hogaaminta usaama binu zayd uu hogaaminayo kibaar asaxaaba saxaabada raggoodii waaweynaa wa huwa shaabun isagoo dhallinyaro ah oo lam yatajaawaz aan ka gudbin asaabicata cashara min cumrih yacni sanadii toddobiyo tobnaad macnaha todobiy tobanki waa u dhamaaday sidiy tobankii buu galay marka falamaa calima rasuulu sala allahu alayh bidalik rasuulku arrintaa markii uu ogaaday in dadka qaarkood arrintaa ay yaro diideen qadiba waa cadhooday rasuulku qadaban shadiidan cadho daran wa qaala lahum waxaanuu ku yidhi istawsuu bihi khayra khayr u dardaarma u saame fa innahu min khiyaarikum wuxuu ka mid yahay kuwiina ugu khayrka badan ee ugu wanaagsane walam yatima lihaada aljeyshi ciidankaa usaama uu hogaaminayay umuu dhammaystirmin asafaru safarkaasi fii cahdi rasuuli sala allahu alay waslam xilligaa rasuulku uu noolaa waayo lianna almarada xanuunkii ayaa ibtada'ahu rasuulka bada'ahu ku bilaabmay xataa faaraqa addunyaa ilaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu geeriyooday oo wantaqala uu u wareegay ila daari albaaqi ah oo aakhira ah yacni daartaa hadhaysa ee weligeed jiraysa as'ila ayu jaysin jeyshin jahaza arasuulu sala allahu calayhi wasalama qubayla mowtih ciidankee buu rasuulku diyaariyey intaanu dhimanin in yar ka hor man kana fi ljeyshi min asaxaaba yaa ka mid ahaa ciidankaasi oo saxaabadii waxa weeye dee iyaguna ku jiray oo marka saxaabada la eego yaa ku jiray ciidanka maada xadaa bacda dalika intaa kadib maxaa dhacay hal calima rasuulu sala allahu alayh wasalam rasuulku miyuu ogaaday bi hada alictiraad in dadka qaarkood ay ka hor yimaadeen hogaaminta usaame iyagoo u arkaya inuu daayiri hal saafara aljeyshu ciidankaasi safarkiisii ma sii watay iyo duulaankiisii fii cahdi rasuuli sala allahu alayh wasalam xilligii rasuulka calayhi afdal salaati wa atamu هنا نكتفي وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا